bismi اllah الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala naadimu raximah اllah falwilaayaat wain طaabat liman daqaha fasum fi daka اlcasl naصb اlmansib أwha jasadi وcanaa'i min mudaaraة الsfl qصr الآmاl في dunya tfوز fdliil الcqل taqصir الأml inaman yطلبh الmوت عlى غiraة minh jadيr bاlwjl غib wzurban تزيid xbا faman أkثr trdاd adnah الmll خذ bxadi صyf وtrk غimdah واctabir fضl الفتى dun الxulل laa yaduru lfadla iqlaalun kama laa yaduru shamsa idbaqu tafal xubuka lawطaana caajizun daahirun faاqtarib talqa can اlأhli badel fabimugthi lmaayi yabqa aasinan wasura lbadri bihi lbadruktamal ayuha alcaa'ibu qawli caabihan ina طiba alwardi muudin bijucal cud can asumila fdi wstatir laa yusiibanaka sahmu min hucal laa yguranaka liinu min fatan ina lilxayaati liinan yuctazl cana mithlu lmaayi sahlun saayiqun wamataa sukhina aada waqatl ana kalkhayzuuri saacbun kasruhu wahwa linun kayfa maa shitan fatl غayra أنii في زmani man ykun في da malin huwa اlmawlى الأjل waajib cinda اlwarىa إkraamuhu وqaliil اlmaali fiihim yustaql kul أhli اlcasri غumr وأna minhm fatruk tafaasil الجmل وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى خير الدول وعلى الآل الكرام السعداء وعلى الأصحاب والقوم الأول ما نوى الركب بعشاق إلا أيمن الحي وما غنى رمل waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii ibn wardi markaa waxaanu ka soo qaadanay afar dersi caawa waxaanu qaadan doonaa biidni rabbina tabaaraka wa tacaala darsigii shanaad ayaanu qaadan doonaa wuxuuna ka bilaabmi doonaa cashirkeenu beydka koob iyo lixdanaad soo alkaa mahen wuxuu ka soo warramayey dadka in la kala xukumo oo waxa weeyaan qaadi la noqdo iyo culayska iyo hawsha ay leedahay markaa tii ayuu sii wadaa oo abyaadanna ay tafriic ka tahay wuxuu yidhi naadimku falwilaayaatu wain taabat liman daaqahaa fasumu fii daaka alcasal buu yidhi falwilaayaatu xukunadu ama maamuladu wain taabat haba wanaagsanaato ay hiya wilaayaadkaasi iyo xukunadaasi liman ay liladii kii ha u wanaagsanaato daaqa dhandhamiyey ay huwa manku haa wilaayaadka dhandhamiyey fasummu sun ayaa kaa'inun ahaaday buu yidhi fii daaka kaa dhexdiisa alcasali malabka sun baa ka dambaysa oo sun baa ku jirta buu yidhi markaa baydkani waxa uu ka tafriicinayaa baydkii hore oo waxa uu leeyahay xukunka macaankiisu mar haddii aanu la sinayn maraarada iyo qadhaarhka ay leedahay casilitaanka ruuxa xilka laga tuura wilaayaadka iyo riyaasaadka dadka la maamulo ee madax loo noqdaa walow marka hore haba wanaagsanaato oo macaan ha noqotee macaankeegaa sunbaa ka dambayso oo suntana waxa uu ku matelayaa casilitaanka iyo ka tegitaanka ruuxu xilka uu ka tago kolkaa waxa uu leeyahay oo waxa suuragala ah inuu uga jeedo casalka iyo malabka marka hore uu ku dhacayo tawaliga iyo qabashada la qabto dadka arrimahooga iyo taladudka iyo macaansiga hawshaasi lagu macaansado suntana uu ka wado ruuxii haddii taasi uu gacanta ku dhigay inuu ka qaado kibir iyo islaweyni iyo khuyalaa iyo dadkii muslimiinta inuu xaqiro oo uu liido marka maxsuulka beydku waxa uu noqonayaa madax noqoshada dadka madax loo noqdo walow bilowga hore haba macaanaato sida malabkuba uu u macaan yahay ee incizaalka ka dambeeya iyo casilitaanka iyo tegitaanka hawshaasi lagu dhiibtay ka dambaysa qadhaadhka ay leedahay ayaa sun oo kale a buu leeyahay idan walaa khayra fii casalin makhluuqin bisummi wanaag iyo khayrna kuma jiro buu leeyahay malab sun lagu daray dee wanaag male buu ku leeyahay wuxuu yidhi fal wilaayaatu xukunada iyo maamuladu wa in taabat haba wanaagsanaato ay hiya wilaayaadkaasi liman ay liladii kiiha u wanaagsanaato daaqa dhandhamiyey ay huwa manku haa wilaayaadka fa summu sun ayaa kaa'inun ahaaday fii daaka kaagaa dhexdiisa kaa alcasali ee malabka ah marka qabashada hore waxa uu ku matelayaa malab ka dhicitaanka dambe iyo ka daandega dambe ee laga daandegayna muxuu ku tashbiihinayaa sun iyo qaraarka ay leedahay markaas wuxuu yidhi nasabu lmansibi awhaa jasadii wa canaa'ii min mudaaraati sufal nasabu lmansibi xilka daalkiisa ayaa awhaa daciifiyey ay huwa nasabku jasadii aniga jidhkaygii buu yidhi wa canaa-ii rafaadkayga iyo daalkayguna kaa-inun wuxuu ka ahaaday buu yidhi min mudaaraati sufali kuwa hoose ee liita maamulitaanka aan maamulayo ayaa daalkayga iyo rafaadkayguna uu ka ahaaday buu yidhi nasab marka nuunka la fadxiyo saadkana la fadxiyo waxaa loo jeedaa waa atacabu waa daalka nasabkaasi marka waa mubtade jumlada dambe ee ah awha jasadina waa jumla khabariya wey oo khabarkii ayay noqonaysaa mansib waa masjid oo kale marka miimka la fadxiyo saadkana lahoos dhabo waxaa loo jeeda alculuwu warifca waa saraynta ruuxu u sareeyo ayaa la dhahdaa ama hawsha lagu dhiibiya badda ay sarayso awha waa ficilkii maadi meesha laga keenayna waa alyihaa waana idcaaf iyo tamar daraan wey faacilka ka noqonayaana wuxuu u noqonayaa nasabka ayuu noqonaya jasadina waa mafcuulkii waxa weeyaan awhaada jumladaasaana khabarka noqonaysa wa canaai marka caynka aynu fadxino aynu madnana waa tacabi wartikaabi maa yashuqu calaya waa rafaadkayga iyo fuulitaanka aan fuulayo wax aniga igu dhib a ah. mudaaradana horeynu usoo marnayo waa dhimrinta iyo mulaayanada ayaa la dhahdaa assufal marka siinka aynu godno haanigana aynu fadxino oo weliba shadan wuxuu noqonayaa waa jamcu saafil sida raakicba rukac loogu jamciyo saajidna sujad loogu jamciyo weeyaan marka canaa'igaasi waa mubtade khabarkiisina wuxuu noqonayaa darafkaasi a ah min sufal ama canaa'i mubtadaynu ka dhigi min mudaaraati sufalina waynu ku tacalujini khabarkiina waa maxduuf oo qarinada horeyna tusinaysa maxsuulka baytku muxuu noqonayaa iyo macnihii soo duuduubani wuxuu leeyahay xilka hawshiisa iyo rafaadkiisa iyo qumitaanka aan u qumayo aan isku taagayo wixii xilkaasi uu keensan lahaa ayaa daciifiyey jidhkaygii ruuxdaydiina rafaadiyey oo daaliyey tacabkayguna wuxuu ka ahaada buu dadkaasi iska hooseeyo iska liita maamulitaanka aan maamulayo ee aan la mucaamaloonayo ee aan ka warhayo ayaa i rafaadiyey buu marka taasi waxaad ka garanaysaa sheekha laftiisu qaadi ayaa u hayo magaalada xalab ayaa muddo badan qaadi uu ka ahaan jiray kadibna markii dambe ma u jeclaano waa iskaga tegey waana iska casilay wuxuu yidhi nasabulmansibi xilka daalkiisa ayaa awhaa daciifiyey ay huwa nasabku jasadii aniga jidhkaygii buu yidhi wa canaa'ii rafaadkayga iyo dhibaatadayduna min mudaaraati sufali kaa'inun canahaasi waxa uu ka ahaaday min mudaaraati sufali dadka liita ee hooseeya maamulitaanka aan maamulayo ee xil aan u hayo ama wa canaa'i rafaadkayga min mudaaraati sufali kuwa hoose ee liita aan maamulaya awhaa canahaasi waa daciifiyey jasadi aniga jirkayga oo jumlada hore ayaana tusinaysa wuxuu yidhi tasir اlmaala fi dunya tafuuz fadaliilu lcaqli taqsiru lmal qasir gaabi alamaala ididiilada gaabi fi dunya ay fi alabi dunya adduunyada raadcaynteeda aad ididiilanaysid waar iska gaabi tafuz waad guulaysan oo waad liibaaniye fadaliilu lcaqli ay fadaliilu kamaali lcaqli caqliga dhammaystirankiisa daliilkiisu taqsiiru lmali waa ididiilada oo la gaabiye buy qasir waa ficil amar qasara yuqasiru taqsiiran waxaana laga keenay min ataqsir baa laga keenay alaamaal waa jamcu amal amal buu aamaal ku jamciyey tafuz waa min faasa yafuuzu bimacnaa dafara waa guusha wey horena waynu usoo marno dee wuxuu ku jasminayaa waa jawaabu alab saddex qowl baa aqwaasha ku jirta qowlka u raajixsanna waa inaynu nidhaahno adaatu shardi iyo ficlu shardi baa ka go-an oo ah in tuqasir haddii aad gaabisi tafuz weeyaan saasuu macnihii noqon fa daliilu lcaqli taqsiiru lamal markaa wuxuu ku leeyahay aamaashaada iyo ididiilada iyo waxa laabtaada ka guuxaya iska gaabi oo iska yare adduunyada raadcaynteeda hana noqonin mid duululamal u saaxiib ah si aad ugu guulaysatid adduunyada wanaaggeega iyo ta dambe labadaba marka duululamalkaasi waa madmuun bay dhahdaan culimadu ilaa yani waxa weya dadka culimadaa ah ayaan iyaga loo diidin inay ididiilaystaan waayo amalkooga iyo ididiiladoodaasi haddii aanu jirin de waxna may alifeen waxna inoomay tasniifeen dee wa inoomay qore fa daliilu lcaqli taqsiiru lamal fadaasi tacliiliye wey caqliga dhammaystirankiisa waxa ku tusinaya amalka iyo didiilada oo ah adduunyada lasoo gaabiyo waayo ruuxa aamaasha gaabiya aakhirana u shaqaysta sidii waxa weeyaan berri uu dhimanayo waxa la ogaanaya caqligiisu inuu yahay mid dhammaystiran ruuxa adduunyo ka shaqeeya adduunyo ka daba dhaca eydidiladiisana dheereeya yani waxa weeyaan iskuna haysta kaanahu laa yamuutu abada yani ruuxaasna waxaa la ogaanaya caqligiisu inaanu kaamil ahayn oo nooc junuuni waxa weeyaan uu ku jiro isna aanu istareensanayn marka maxsuulka beytku wuxuu noqonayaa aamaashaada iyo ididiiladaada adduunyada raadcaynteeda iska gaabi oo yare si aad ugu guulaysatid labada daaroodba liibaantooda iyo guushooda waayo caqliga kamaalkiisa waxaa ku tusinaya insaanka ku jira ididiilada oo uu iska gaabiyo iyo yani waxa weeyaan adduunyada ku dadaalkeega oo waxa weeyaan uu iska yareeyo iyo inuu diyaar garoobo waxa ka dambeeyo oo geeri ah wuxuu yidhi qasir gaabi alaamaala diilooyinka gaabi fi dunya ay fii alabi dunya adduunyada raadcaynteeda aad diilaysanaysid tafus ay in tuqasir ilaamaala diilada haddii aad gaabisid tafuz waad guulaysan buyidhi fadaliilu lcaqli daliilu kamaal lcaqli caqliga dhammaystirankiisa daliilkiisu taksiirlamali waa ididilada oo la gaabiyo ididilada oo la gaabiyo ayaa ku tusinaysa caqli ruuxu kaamil ah inuu leeyahay man yadlubhu lmowtu calaa giratin minhu jadiirun bilwajal man ay ina aladiika yadlubu u raadcaynaya ee u dalbayahu manka almowtu geeridu ay dalbayso calaa giratin si kadacana ay u dalbayso jadiirun waxa uu ku mudan yahay bilwajali cabsasho ayaa uu mudan yahay minhu ay min almowti geerida uu ka cabsado ma yadlubuhu ficilkaasi damiirka ku jiraay manta mawsuulada ayaa uu u noqonaya mowtna waa faacilkii yadlubu hirana marka qaynka la kasriyo waa alkafla waa mooganaanshaha ura haddii la dhahana waa cadaanka wejiga ayaa la dhahdaa urada hiraduna iyadu waa khaflada iyo mooganaanshaha jadiir bimacna laaiq waa loo jeedaa bimacna khaliiqna waa loo jeedaa bimacna xaqiiqna waa ku yimaada wajal waa master wejila masterkeedii weeyaan waana alkhawf waa cabsida wey cabsida wey oo baydkani cillo ayuu yahay wixii ka horreeyey oo maxaan kuu farayaa inaad adduunyada dusheeda dilada aad ku gaabisid adigu liannaka manquulun wa murtaxilun min haadihi daari faniya adduunyadan dhammaanaysa waad ka guuraysaa oo yacni safar ayaa aad ku tahay mana garanaysid mataa yakuunu alintiqaalu wa ayna takuun xilliga adigu aad ka guuri doontid iyo meesha aad u guuri doontid ee hoygaagu u noqon doono ma garanaysid buu ku leeyahay idan maadaama hawshu ay sidaa tahay waxa kuu munaasab ah inaad u diyaargalowdid liyawmi raxiil inaad u diyaargalowdid adduunyana aanad u iilan macnaha iyo maxsuulka beydku wuxuu ku ururi ruuxa ay geeridu dalbayso ee ay qabanayso isna uu ka moogan yahay isagoo aan u diyaargaroobin waxa uu mudan yahay inuu ka cabsado geeridaasi wakhtiga ay u imanayso oo uu diyaargaroobo ina man ay ina ladi mantani markaa waa inada ismigeedii wey inna man ay ina aladii ka yadlubu u dalbayo hu'manka almowtu mowtku u dalbayo calaa hilatin si degsiimaana uu u dalbayo jadiirun wakaa khabarkii jadiirun waxa uu mudan yahay bilwajali cabsasho iyo baqasho ayaa uu mudan yahay minhu ay min almowti mowtka u ka baqo oo dee uu diyaar garoobo ib wazur iban tazid xuban faman aghara tardaada adnaahu lmanal buyidhi ib maqnow buu yidhi wazur ziyaaro iban maalmo kadib tazid waxaad kororsani xubbaa jacayl ayaad kororsan faman agtara kii kastee badiya atardaada noqnoqoshada adnaa waxaa xanuujiyahu manka almalalu daalka ayaa xanuujiya buy ib waa amar waxaa laga keenay qaaba yagiibu haybatan bimacnaa ictazil innaasa walaa tukhaalitum dadka ka dheerow oo yani waxa weyan ha ku dhex darsanin buu ku leeyahay wazir hiban tazid xuban zurtanna waa amaro waxaa laga keenay zara yazuur waana ziyaaradii iyo buuqashadii wey alibuna bikasri lhayn darafnimaa lagu nasbinaya aba yagibu iban waaban waa la dhahdaa waa ruuxa zaa'irka inuu yimaado maalmo kadib inuu yimaado marka wuxuu ku leeyahay ruuxaad walaalaha tihiin ama aad saaxiibka tihiin yani wakti ziyaaro dee waktina ka maqnow ha badinin oo ha laazimin inaad mar kasta dul taagnaatid oo mar kasta waxa weeyaan ziyaaradiisa aad la joogtid oo dul taagnaatid ziyaadaduna tii dee maahae waa tii la buuqanaya weeyaan ee saaxiibtinimada ahayd haddii sidaasi aad samaysid waxaad ka korarsanaysaa bid xub uu ku jeclaanaya qofkan aad saaxiibka tihiin aad soo buuqatay aad iyo aad ayaa uu kuu jeclaanaya aad iyo aad ayuu kuu jeclaanaya waayo iktaarka iyo badinta la badiyaa ziyaarada iyo buuqashada ruuxa yani way daalisaa sida ikhlaalka iyo yaraynta la yareeyo walaalka ama saxiibka aad buuqan weydaaba ay u dhimaysa dee yani waxa weeyaan hawshii weyneeda cuslayd ee walaaltinimo tazid waa ficil mudaaric waana la jasmiyey isaga laftiisa jawaab dalab lagu jasminaya adaad shardiya ficlu shardi baa maqan muxuuna ka yimiday zaada yaziidu faman akara tardaada adnaahu lmalal fadaasi waa tacliiliya akhara waa ficlu shardigii adnaahuna waa jawaabu shardigi iktaar baa laga keenay adnaagana min alidnaa'i baa laga keenay waa maradka iyo xanuunka wey malalkuna daalka iyo noogitaanka ayaa la dhahda marka maxsuulka beytku wuxuu kusoo fadhiisanayaa un dadka ka dheero ha ku dhex darsamin ilaa baahidaadu intaay tahay mooyaane kaad jecesheed ilaahay dartii u jeceshahayna ziyaaro maalin haddana maalin kale kadib haddana maalin kale kadib haddii sidaasi aad samaysid agtiisa waaad ka jeclaanaysaa agtiisa waxaad ka siyaasanaysaa jacaylku jecel yahay haka dulbiqlin ruuxa allah agtiisana dee thawaab iyo ajar ayaad ka kororsanaysaa maadaamaad walaalka oo ilaahay darti u jecleed aad buuqatay oo aad ziyaaratay ka tardaadka iyo noqnoqoshada badiyaana yani ziyaaradaasi iyo noqoshadaasi uu ku badbadanayo daalkaaba waxa weeyaan xanuun u keenaya buu ku oo waa noogaya wuxuu yidhi ib maqnow oo wasur ziyaaro oo booqo iban maalme kadib tazid ay intaqib wa tazur haddii aad maqnaatidood ziyaaratid maalma kadib tazid waxaad kororhsan adigu xuban jacayl baad kororhsan faman agara kii kastee badiya ay huwa manku atardaada noqnoqoshada waa masterki idin sheegaya takraar iyo tardaad tafcaal bay ku yimaadaan wasan kasta oo wasankaasi tafcaal ah ku yimaada luga alcarabiya ta'da waa la fadxiya iska ilaaliya tikraar waa khalad takraar baa loogu dhawaaqa ilaa laba wasan baa laga soo reeba tilqaa iyo tibyaan laga soo reeba inta kale dhan miya tafcaal baa dhawaaqa faman aara kii kastee badiyo ay huwa manku atardaada noqnoqoshada adnaa waxa daaliya adnaa waxa xanuujiya hu manka manka u celi almalalu daalka ayaa waxa weeyaan xanuujiya hud bixaddi sayfi watruk qimdahu wactabir fadla alfataa duuna alxulal hud qaba buu yidhi bixaddi sayfi seefta afkeyga qabo watruk ka tag qimdahu ay qimda sayfi seefta gelkeyga fadl alfataa ruuxa dhalinyarka fadliga iyo qadarka iyo wanaagga ilaahay uu siiyey u tixgeli duuna alxulali xaalo u yahay fatahaasi ya xulal iyo isku joog la-aantii xaalada u yahay xadda sayf wuxuu uga jeedaa waa maqdacayo afka wey marka wuxuu ku leeyahay seefta waxaad ku ixtibaarisaa yani meesha iyo waxay ku geynaysa ee afkeega ah halkaasina dane waayo maqsuudka loo jeeda waa ka himdigu waa galka lagu rida seefta wey isaga hadanaynin waayo de isagu seeftunbuu ku ilaalinaya ictibaar isagu calaa xaddi daati umale umale markaa macnuu wuxuu ka dhigan yaha qofka saa'ilkaa ah ee ku soo weeraraya ee cirdigaagii weeraraya ama ehelkaagii weeraraya waxay ruuxa caynkaasiya ah, waxaad iskaga difaacdaa buu kuleeyahay seefta oo seefta tuste bilati hiya axsan iskaga difaac seefta tus laakiin galha ku waabin buu kuleeyahay waayo dagal waxba kama tarayo wuuna garanaya markaa seefta waxaa lagu ictibaariyaa waa afka weeye galka laguma ictibaariyo galku isagu xunbuu ka ilaalinayaaye dee isagu ictibaar male ee waxaa ictibaar tali waa seefta wey markaa ruuxaa saailkaada bilatii axsan baad iskaga difaacaysaa wamutlifun mudiihi laysa yadmanu bacda difaaci bilatii hiya axsanu markaa qofkaasi waxaad iskaga difaacaysaa bilatii hiya axsan kolba sida uu kaaga joogsanaya de wactabir fadla alfataa duuna alxulal alxulal waa jamcu xulla waxaana looga jeedaa waa labada maryood ee isku eg labada maryood isu eg ayaa loo jeeda marka muxuu noqonayaa waa maxaa la isku joog buu noqonaya soo ma dumarkuna maxaa la dhaa sad soo ma sad buu noqon bay waxa isku ega iyagu ay xidhaan marka wuxuu kuleeyahay leeyahay waxaad ictibaarisaa fadliga uu ruuxu leeyahay iyo tilmaamaha wanaagsan ee uu ku sifaysan yahay oo cilmi iyo adaab iyo taqwa ha eegin buu ku leeyahay dharka uu xidhan yahay dharka uu xidhan yahay ku qiimaynin iyo isku joogga uu xidhan yahay iyo dharkiisu siduu u iftiimayo taa ha ku qiimayn waayo waa ziinat alxayaati dunya iyadu waxaad ku qiimaysaa fadliga ilaahay u siiyey oo ah alla kacabsi oo ah adaab wanaagsan oo ah cilmiya taa ku qiime buu ku leeyahay sida seeftaba loogu ictibaariyo daatadeeda oo afgeega ah laakiin iyada aan loo aan loo ictibaarin galka ay ku jirto oo isagu wicaa iyo weel unbuu yaho wuu xifdiyaya isagu wuu xifdiyaya waxaa kale oo suuragal ah inuu ujeedo yacni cilmiga ka qaado iyo adaabta cidda u ehelkaa cidduu doona ha ahaado ha noqdo nin faqiira ha noqdo nin haliya ha noqdo mid mamluuka wax mulkisan ha noqdo mid la mulkisan yahay ha yaraysanin oo xaqirin ruuxa faadilkaa ah ee fadliga iyo darajada leh faqri iyo sabooltinimo uu yahay aawadeed ha u xaqirin oo ha u yaraysanin buu kuleeyahy maxsuulka baytku wuxuu ku fadhiisanayaa seefta wanaageeda waxa uu ku sugan yahay waa afkeeda wey iyo goynta ay wax goynayso seeftu wanaag iyo fiiro kumale iyo ictibaar galka ay ku jirto iyo galkeega waayo isagu waa ilaalinaya sidaasi oo kale waxaa ruuxa dhallinyarkaa wanaaggiisa wuxuu ku jiraa waxa uu wanaajinayo ee uu sugay oo culum ah kuma jiro wanaagiisu labisyada uu iska daba xidhxidhanayo ee waxa uu ku jiraa wanaaggiisa iyo fadligiisu waxa uu wanaajinayo oo culum ah ayaa waxa weeyaan ku jira wuxuu yidhi khud qabo bixadi sayfi seefta afkeega watruk ka tag himdahu ay himda sayfi seefta gelkeeda wactabir tixgeli fadla alfata ruuxa dhallinyarka ah fadliga iyo wanaagga allah u siiyey u ictibaariy oo u tixgeli duuna alxulal duunadan waa daraf waana darfu makaan waxaynu ka xaalaynana alfata kaa'inan xaaluu yahay duuna alxulali fataasi isku joog la-aantii xaaladuu yahay dhar ha ku qiimaynina wanaaggaa ilaahay uu siiyey ku qiimo oo kutixgeli buu guleey waa basiid baylat laa yaduru lfadla iqlaalun kamaa laa yaduru shamsa idaaqu tafal laa yaduru ma dhibo alfadla fadliga iyo dheeraadka ilaahay addoonka uu siiyo iqlaalun xoola yari ma dhibto buy iطbaaqu tafali casarka daboolitaankiisu sidoonu qoraxdaba u dhibayn ayaanu fadliga ruuxa ilaahay uu siiyeyna hantiyaraan iyo sabooltinimo ayna waxba dhib ugu keensanahayn alfadla waa mafcuulkiio soo taqadumay iqlaalna waa faacilkii oo ta'ahuray weeye waana yaduru faacilkeedii weeyaan iطbaaqu tafalka laftiisu waa faacilkii laa yaduruda dambe oo ta'ahuray ashamtana waa mafcuulkii oo soo taqadumay tafal baa lagu dhawaaqaya biwasni aras iyo dafal waa isku waana madowgaa loo isticmaalaa markaa carabtu maalmaha gabaladeeda iyo qaybaheega ay magacyo u kala bixbixiyaan ka hore waxay idhaahdaan albukratu bay idhahdaan markaa cadadu ay soo baxayso min duluuc ilfajri ilaa uluuci shamsi bukra ay u yaqaanaan haddana shuruuq baa ku xigay idhahdaan haddana ra'di baa ku xigay idhahdaan haddana duxaa baa ku xigay idhahdaan haddana zawaal haddana duhur haddana asiil haddana casar haddana dafal haddana guruub waxaasay u tirtiriyaan insha allah kutubta dambe adabka ayaynu ku arki doonaa markaa maxsuulka beedku wuxuu ku fadhiisanayaa ruuxa fadligiisa iyo sharaftiisa dhib u keeni mayso faqri iyo xoolayari faqli iyo xoolayari waxa weeyaan sharafta ilaahay u siiyey iyo waxa weeyaan fadliga ilaahay u siiyey wax dhiba u keeni mayso waayo fadligu kumuu ahaanin bilghina iyo karatulmaal ee waxa uu ku ahaaday maxay oo fadligu uu ku sugnaadaa khisaasha iyo tilmaamaha wanaagsan iyo aqwaasha sare sida cadeedda iftiinkeegaba aanu u dhibahayn casarka doowanitaankiisa oo cadeeddu markay xaggan usoo wareegto ee cadeedu ay noqoto dee inta ay nooshahay cadeeddii ay soo joogtaba ay soo jeedaba waa maalin man ku jirnaa soo ma marka cadeedda iftiinkeega cadeeddaa gaabatay waxba u yeeli maysa buu leeyahy maalinnimadii sida ayna taasiba ayna u yeelayn wax dhib a ah ayna ugu keensanayn ayaa adoonka fadliga ilaahay u siiyeynaa haddii xoola aan u haysan xoola yaridaasi ayna waxba u yeelayn ayna iska basidayn laa yaduru ma dhiba buu yidhi alfadla dheeraadka adoonka allah u siiyey oo ah ama cilmi ama sharaf kala ah iqlaalun xoola yari ma dhibto kamaa laa yaduru sida ayna u dhibayn ashamsa qoraxdaba idbaaqu tafali casarka daboolitaankiisu sida aanu u dhibayn ee wax madowa aanu ugu keenayn ayaa fadliga adoonka ilaahay u siiyeyna xoola yari ayna waxba uga tarahayn xubka alawطan caajizu daahirun fakhtarib talqani lahli badl xubuka jacaylkaaga alawطaana wadanada aad jeclaataa cajzun waa tamar dare buu yidhi tamar daradaasoo daahirun muuqataba fakhtaribni yaho waageeni noqo talqa waxaad la kulmi bedelan bedel ayaad la kulmi canil ahli ahalkaagiina kaaga bedel ah xubuka waa meelahaynu u naqaanay masderun mudaafun ilaa faacilihi watumima limafcuulihi xubuka kaafkaasi waa faacilkii masderka xubu ah weeye alawطaanana waa mafcuulkiisii weeye xubuka marka wuxuu ku leeyahay jacaylka aad jeclaato inaad ku nagaatid oo aad joogtid waddankaaga oo aanad u rixliyaysan dalabulcilmi iyo xoolo xalaala inaad kasbatid waa cajsi iska muuqda buu leeyahay oo waxa weeyaan daahira tacaluqaasi aad ku tacaluqday aad xidida aasatay waddankaaga uun waayo safarka fawaa'id fara badan ayaa waxa weeyaan laga helaa waa kii shaacirkii lahaa تغرب عن الأوطال في طلب العلا وسافر ففي wa cilmun wa aadaabun wa suxbatu maajiin buu yidhi warniyo waageeni noqo buu yidhi fii alabi alculaa raadcayn ad raadcaynaysid waxyaalaha sare aawadood waageeni u noqo oo beledkaaga ka tago meel kala tag safar oo sadcaal waayo safarada waxaa laga helaa buu yidhi shan faa'iido waa midi waa mida tafriijulhami buu yidhi murugtaadii baa faydmi buu yidhi waa ta labaada maciisho xalaalaad soo kasban waa ta saddexaada cilmi baad ka soo faa'idi adaab baad ka soo faa'idi qof wanaagsan oo fadli badan baad la soo saaxiibi markaa fawaaidtaasa ku jirta buu leeyahay meeshaadun ha ku dheganaan fakhtarib talqa can ahli bedel waa amar laga keenay ikhtiraab bimacnaa saafir can watanika wadaarika wasir hariiba safar oo ka safar wadankaaga iyo daartaada noqona nin waageenya talqa waa jawaab baa lagu jisminaya waa majzuum bixadfi aakhir waa isma aadaatu shardiga iyo ficlu shardiga baa go-an bedelna waa mafcuulkiisii weeyaan waana calaa luqati rabiicade bedel waana daruuratu nadmigade ila sukuunba waa u wada dambeeye nebi muuseba dee alayhi wacalaa nabiyina afdal salaati watasliim waa safray si uga soo faa'idaysto khadir jaabir bn cabdillaahi alansaari in bil loo socdo ayaa uu socday cabdillahi bnu unays xadiid keliyuuna ka soo faa'idaysanay cutba ibnu xarthi isna maka iyo madiine inta udhaxaysa ayaa uu safray isagoo hal masalo keliya isna soo faa'idaysanay marka maxsuulka beytku wuxuu noqonayaa oo kusoo ururayaa un jacaylka aad jeclaatid waddankaaga wa ajzi dhaahira buu leeyahy cajzi dhaahira waar oo musaafir noqo maraaxilna jar si aad culum usoo xasilisid ah, aalibulcilmi noqo buu ku leeyahy halkaa aad u safrasid lafteeda waxaad ka buu yidhi dad aad la saaxiibtid oo asdiqaa oo dadkii halkaa ku sugnaa bedelkooga ah ayaad helaysaa buu xubuka jacaylkaaga aad jeclaatid adigu alawtaana watanada cajzun tamar darro weeye cajzigaasoo daahirun iskaba muuqda fakhtarib fakhtarib niyahow waageeni noqo oo hariib noqo talqa ay in takhtarib haddii aad hariib noqotid talqa waxaad la kulmi adigu bedelan bedel ayaad la kulmi can ilahli ahalkaagiina kaaga bedela fabimuksi lmaau yabqaa aasinan wasura lbadri bihi lbadru tamal buy falmaau dhebiyuhu yabqaa waa ay baaqi noqdaan ay huwa maagu aasinan xaalo ayiin kuwa isbedelay oo doorsoomay bimuktin bisababi muktin nagaansho ay nagaadeen aawadeedna la doorsoomay wasura dayaxa guurayntiisa albedru dayaxa ayaa iktamala ku dhammaystirmay ay huwa bedrigu bihi ay bisura bihi ay bisayri socodka fadaasi waxa la dhaha tacliiliya ba'daa ku jirtaana waa baau sababiya fa bimuktin fa'du waa faau tacliiliya ba'duna waa baau sababiya yabqaa faacilkeegii waa huwa wuxuu unoqonayaa maagu unoqonaya marka almaa waa mubtade jumlada yabqaa asinan baa khabarkii dhacaysa iska ilaali marka falmaa ubaad horeysa markaad laqmaynaysa wasura badri bihilbadrugtamal asura waa asayru leylan socodka habeenkii la socdaa ladha asura muraadka looga jeedana imika waa mutlaqu sayr socod un baa looga jeedaa bedri waxaa la dhaha alqamaru leylat kamaalihi waa marka ugu dhamaystiran yahay dayx afariyo tobnaad shan iyo tobnaad meelaha markuu yahay wey waxaana looga jeeda imika mutlaqulbedri un baa looga jeeda ama mutlaqulqamar bada bihi ku jirta iyada lafteed waa sababiya igtamalo dambe ayay ku tacalluqaysaa <clears throat> macnuhu waxa uu noqonayaa maxsuulka beydku biyuhuba marka nagaanshahooga dheeraado ee boos ay ku nagaadaan sida yacni waxa weeyaan ay u ahaadaan kuwo midabkoodii u doorsoomay dhandhankooguna uu doorsoomay urtooduna ay urtay sidaasi oo kale bishuna waxa ay ku korodhaa buu leeyahay iyaduna maxay socoshada ay soconayso iyo sugnaansho la-aanta ayna boos keliya ayna ku sugnaanahayn sidaasi oo kale buu ku ruuxuna waa inuu socdo oo u sadcaalo si uu cilmi iyo culum usoo faa'iidaysto fa bimukthilmaa falmaau biyuhu yabqaa waa baaqi noqonayaa ay huwa maagu aasilan xaalo uu yahay mid isbedelay oo doorsoomay bimuktin bisababi muktin nagaansho u nagaaday aawadeed surabadrwasura albadri dayaxa guuritaankiisa albadru dayaxa ayaa iktamala ku dhammaystirma ay huwa badrigu bihi ay bisayri socoda u soconayo dayux ayuha alcaa'ibu qawli caabisan ina tiiba alwardi mu'din biljucal buuli wuxuu yidhi ayuhaa kan kan alcaa'ibu ee ceebaynaya qawli aniga hadalkayga caabisan xaalo uu yahay mid ciyaaraya ina tiiba alwardi ubaxa udugiisu mu'din mid dhibo weeyi biljucali xayawaanka jucalka la ydhaahdo mid dhibo weeyaan buu ku leeyahay alcaaib waa ismu faacilo min alcayb baa laga keenay waxaynanu ka sifaynaynaa ayuntaa munaadaha ah ayaynu ka sifaynaynaa qawlina caaibka ayaa mafcuul u haysta caabina min alcabas baa laga keenay waana caddu shayi cabasan bilaa faa'ida bimujarad alxasadi waa shayga oo lagu tiriyo cabas iyo ciyaar oo wax faa'idii ayna ku jirin xaasidnimo aawadeed ina iib alwardi mudin biljucal iib alwardi baa urtiisu aad iyo aad ayay mudna waa ismi faacil min alidaad dhib baa laga keenay jucal marka jimka la godo lana fadxiyo fadxo lagu xisiyo jamciisu waa juclaan weeyaan juclaan baa la dhada marka mawheshada buu leeyahay oo uma dumo ilaa waxyaalaha khabaista mooyaane khabaaista mooyaane marka maxsuulka baydku waxa uu noqonayaa shaksi yahow ceebaynaya aniga hadalkaygaan idhi ee abyaadda ku jiray kuna dheeldheelaya ee ku ciyaaraya nasiixadayda abyaadda tan aan kuugu soo caddeeyey xaasidnimo aawadeed markaa sheekhu way xaasideen waxaad ogaataa buu leeyahay geedka wardiga la ydhaahdo udugiisuba isaga oo wanaagsan cid kastaanana ay jeceshahay hadana waxa uu dhibaa xayawaanka jucalka loo yaqaano oo bahalka saxra walwaalka la dhaa ya bahalkaa weeyaan haddee lagu lagu tuujiyo waa necabya wuu dilayaaba cadirka iyo udgoonkiisa wuu ku dhimanayaaba ya markaa wuxuu ku leeyahay war naseexooyinka aan kuusoo qaaday waxba ay xaasidine qaado oo liq buu ku leeyahay oo ka faa'iidayso xasadu lfataa id lam yanaalu sacyahu falqawmu acdaa'un lahu wa khusuumu shaacirka kalena wuxuu leeyahay abu aswad addu'ali inu ahaa filaya xasadu lfataa id lam yanaalu sacyahu waxay xaasideen buu leeyahy ruuxii dhallin yarka ah markii ay gaari waayeen wixii uu qabanayey falqawmu acdaa'un lahu wa khusuumu qoomka oo dhanbe waxay u yihin buri isaga cadow isagun bay kusoo jeedaan buuri horena waxaynu usoo marnay cadowgaaga keliya inaad kaga badinaysid inaad cilmigaaga ad u korarhsatid haddaad halkaa ku taagnaatid isaga kaa hadhi wuxuu yidhi ayuha kan alcaa'ibu ah ee caabaynaya qawli aniga hadalkayga caabisan xaalow yahay mid ciyaaraya ina tiiba alwardi geedka wardiga la idhaahdo udugiisu mu'din mid dhiba weeyaan biljucali saxra walwaalka ayaa dhibaa buy caddi can asumi lafdii wastatir laa yusiibanaka sahmun min fucal caddi gudbi buu yidhi oo ka tallaabi naftaada can asumi lafdii lafdigayga leebabka lamidka wastatir iskana qari adigu minhaa iyada laa yusiibanaka yaanu kugu dhicin yaanu kugu dhicin oo yaanu kugu dhicin sahmun leeb yaanu kugu dhicin leebka oo kaainun ka ahaaday min fucala qabiilada reer fucal la idhahdo caddi waa amar waxaana laga keenay min atacdiya waana almujaanaba waa in naga fogaado wey ehm, ashumna waa jamcu sahmin sahmin ayaa ashum lagu jamciyey wastatir waxaa ka maqan iyada lafteeda buu leeya wixii kusoo tacalluqi lahaa oo minhaa bay noqonaysaa laa yusiibanaka sahmun min hucal hucalku bidammin fa fatxin marka damo la akriya haddana fatxayd hucal la ydhaa hucal waa qabiilo reer dayi ah, waxay ku ahayd yani waxa weeyaan shiishkeegaa wanaagsanaa waxa weeyaan la shiishaanba dhag unbay kii waxa weya waa ay ku dhufanayaan xagga helitaanka iyo asiibitaanka marka wuxuu ku leeyahay xataa laa yusiibanaka shayun minha si waxa weeyaan aniga ashaamtaydaasi ayna wax kaaga dhicin maxsuulka baydku wuxuu noqonaya ka fogow qofya waxa aybkaa ah ee ciyaaraya iskana qari buu leeyahay yani alfaadayda ceebaynta aad ceebaynaysid alfaadaasi oo aan idhi sanna seexaana aan usoo jeediyey ciddii kuwaana qaadanaysa yani kana noqo buu leeyahay naftaadana ha ka dhigin meel qarada oo waxa weeyaan kabdhigashaa ha ka dhigin buu ku leeyahay si ayna ku asiibin sihaamtaasi iyo leebyadaasi aridaya oo lamid mid ah sihaamta iyo leebabka ay ridaan qabiiladaasi fucal la yidhaahda markaa wuxuu ku diidaya kule bimanaa xanta aad xamanaysid xaaraanta iyo xasadka aad xaasidaysid waar iska si ayna sihaamtan isagu sheegaya waa sihaam macnawiyaa weeyaan sihaam macnawiyaa weeyaan marka halkaa waxa ka cad inuu yahay waxa wey min awliyaa illahi inuu kamid yahay oo xadiisulqudsigina waa kii man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wuxuu yidhi caddi gudbi naftaada can asmi lafdi lafdigayga leebabka lamidka ah erayada anu aan ku leeyahay leebabka lamidka ah ka gudbi buu yidhi wastatir iskana qari adigu minhaa asunta laa yusiibannaka yaanu kugu dhicin nuunu tawkiid baa la geliya saddex goor baa laga laqmeeya ayaa la soo celiya hadalka haddee nuunu tawkiid alkhafiifa la geliya laba goor baa la soo celiya laa yusiibanaka yaanu kugu dhicin o yaanu kugu dhicin yaanu kugu dhicin sahmun leeb leebkaasoo min hucalay kaainun ka ahaaday min hucala qabiilka reer hucal laa yaguranaka liinun min fatan ina lilxayaati liina yuctazal weli wuu sii wadaa sheekhu laa yaguranaka yaanu ku dagin oo yaanu ku dagin liinun jileec yaanu ku dagin liinkaasoo kaainun ka ahaaday min fata wiil dhalin waayo ina lilxayaati abeesooyinkaba waxa u sugnaaday buui liinan jilay jilaycaasoo yuctazalu canhu laga fogaanayo abaasadu way jilicsantahay bu yidhi o waa laga dheeraada iska ilaali buu kuleeyahy laa yaurannaka yaquranna ficilkaasi nuunu tawkiidka u geliyey waa mamniyun cala lfatxi wey maxalu jasmula yaala dee laadaa naahiyadaa jasminaysa kaafka la xidhiidha soo maaragtan damiirkaasi waa mafcuulkiisii weeyaan liinuna waa faacilkiisii laa yaurannaka liinun buu noqonaya eh, liinkuna waa almulaayana waana did khushuuna adayga iyo qalabsanaantu ka soo horjeeda waana faacilkii yaurana alfatana wuxuu uga jeeda waa shaksi kasta ama naftiisu uga jeedaaba sheekhu asal ahaanna waxa la dhahda alfata waa ashaabu qawiy waa wiilka dhalin yarkaa ee awoodda ayaa la dhahdaa marka wuxuu ku leeyahay yuu ku dagin jileecayga iyo dulqaadkaygu hana ku degsoomin buu ku leeyahay oo ha dhiiran inaad waxa weeyaan icaydid waayo waxaan leeyahay leeyahay kolalka qaarkood da waan cadhoonayaa buu leeyahay waayo falikulli maqaamin lahu maqaada wuxuu ku tacliiliyey marka oo ku shabahay ina lilxayaati liinan yuctazal liinan waa ismigii ina xayaatuna waa khabarki waa jamcu xayatin xayatin waa abeesada xayaat baa lagu jamciya afcaana waa abeesada afaacina waa lagu jamciya iyada lafteeda yuctazalna waxaa laga sifaynayaa liinkaasi ayaa laga sifaynaya marka maxsuulka beytku waxa weeyi yay ku dagin jilaycaydu iyo dhimirsanidaydu yayna ku dagin buu kuleeyahay ama ruux kasta oo dhalin oo de waxa weeyaan jilicsan oo dabacsan dabacsanidiisaas yayna ku dagin buu kuleeyahay waayo abeesooyinkuba iyaga oo jilicsan haddana dee waxa ku jira iyo dararka iyo dhibta ay geystaan waad garanaysaa mararka qaarkood way ku dilayaanba de sooma marka abeesaduba taabashada la taabanayo way jilicsan tahay waxna way u qarsoon yihin markaa ruuxa dhalinyarka ana dabecsanidiisaasi ha ku dagmine iska ilaali bu ku le waa intaas weli ilaahay oo kugu tuura markaa iska ilaali bu kuleeyahy sidaa abeesadaba jilay ceega aawadeed aan la iskaga ilaalinayna waxa u qarsoon la og ruuxaasina ha ku dagmin bu ku leeyahy yaanu ku dagin oo yaanu ku dagin linujilay min fatan wiil dhalinyara xaggii ka ahaaday waayo ina liinan jilay ayaa lilxayaati abeesooyinkaba usugnaaday liinkaasa yuctazaluhuwa laga fogaanayo wuxuu yidhi ana anigu milulmaai biyo oo kale ayaan sahlun mid dabaxsan baanahay ahay saa'iqun midhun gurmana ayaan ahay marka la kulayliyo ay huwa biyihii aadaa wa ay dhibaan ay huwa maagaasi wa qatala wayna dilaan ay huwa maagaasi ana waa mubtade mithlu waa khabar sahlun waa khabar labaad saaidun waa khabar saddexaad wey luqa alcarabiyana way ku banaan tahay waa kii maxamed bn maalik lahaa wa ahbaruu biitnaini aw biakara can waaxidin kahum saratu shucara way banaan tahay marka sheek waxaa kale oo suuragala in la idhaahdo mithla aynu nasbinayno xaalo ka dhigno sahlun khabarkii ha noqdo taasina waa maxay waa calaa madhabi man yujawizu alxaala min almubtadai mubtada wax maa laga xaalayn karaa mise lagama xaalayn karo waa madhabkii sibawey sibawey waa haa buu le waa laga xaalayn karaa dee duqii labaad raacday ba haddaad tirahda halkaa haddaad martidna waa sax haddaad khabarka dhigtidna cid kaa hortaagan ma jirto sheekh waa yahay wamataa sukhina aadaa waqatal wuxuu ku leeyahay anigu biyo oo kale ayaan ahay buu biyo fara badan oo socda bimacnaa kuma doorsoomayo buu leeyahy kuwa ixaasidaya xasadkooda farabadiyey hadalka ay leeyihiin iskuma bedelayo acdaada iyo kuwa ceebeynaya nadmigayga xaasidnimo aawadeed aniga wax dhiba oo ii keensanayaan ma jirto buu leeyahy sida biyaha faraha badan la ee socdaaba ayna u doorsoomayn ayna u nijaasoobayn wamataa sukhina aadaa waqatal saddexdan ficil faacilkoodu almaaudaa loo celinaya sukhina naaibu faacil bu qaadanaya de waa musame qatalna waa ficil musamaa sooma iyagu faacilnimo ugu noqonaya ka horena naaibu faacilnimo wey sukhinana bimacnaa hulliya waa marka la karkariyo wey aadaana min aliidaa baa laga keenay waa dhibta wey maxsuulka baydku wuxuu noqonaya maxsuulka baydku waxa uu noqonayaa anigu waxaan ahay buu yidhi biyo oo kale xageen kala mid ahay xagga nafciga iyo xagga intifaaca dee biyaha waa lagu intifaaca oo dheef ayaa ay leeyihiin haddii laygula mucaamalado buu leeyahy mucaamalo iyo dhaqan wanaagsan sidaasi oo kale ayaan anna ahay buu leeyahay ama haddii laygula mucaamaloodo dee mucaamalo xasano ah didkeeda yani anna waan isbedelayaa buu leeyahay sababtuba biyuhuba iyaga oo nafci iyo waxtar leh haddii la kulayliyo oo waxa weeyaan dabka lagu karkariyo dee xaddoodii way ka baxayaanoo ruuxa way dilayaan soo markii horena waxbay tarayeen marka dambena way ku dilayaan soo ana saasoo kale anahay bu kuleeyaha iska ka ilaali marka ana anigi buu yidhi mislulmaai biyo oo kale ayaan sahlun mid fudud ayaan ahay oo hunguri mara wamataa sukina marka la kulayliyo ay huwa maaga aadaa waxba ay dhibaan waqatala waa dila ay huwa maagaasi ana kalkhayzuuri saacabun kasruhu wahwa liinun kayfa ma shitan fatal wuxuu yidhi ana anigu kal kalkhayzuuri geedka khayzuurka la ydhaahdo oo kale ayaan ahay mid u adag yahay weeyi kasruhu ay kasrukhayzuuri geedka khayzuurka la ydhaahdo in la jebiyay waa ay adag tahay wahwa khayzuurku laynun mid jilicsan weeyi linna waad ohan kartaa laynna waad ohan kartaa kayfa maa si alle sida aad doontid ayaa infatala uu u laabmaya ay huwa khayzuurku khayzuur waa ismu shajar waa geed magci weeyi xazaarana waa la dhahdaa sacm waa sifa mushabaha kasrigaa uu idaafeeye damiirka unoqonaya khayzuurka faacilkiisiiya ile waa sifa mushabahe waa waliinu kayfima shinta fatal huwadaasi wuxuu unoqonaya khayzuurkaad u celinaysa infatala min alinfitaal baa laga keenay faacilkiisina wuxuu unoqonayaa khayzuurka oo waa huwe weeyaan maxsuulka beytku waxa uu noqonaya wuxuu leeyahay geedka khayzuurka la idhaahdo in la kala jebiyaay waa ay adag tahay waayo waa laalaamaya siday shaabuuga kale u laalaamayan mar haddii u laalaamayna dee ma kala jebin karto wax kuu jabayama maaha wax kuu jabaya ma anna sidaasi oo kale wuxuu leeyahay waxa cilmigaygu aad iyo aad ayaa ugu fara badan yahay mujaadaladayduna aad iyo aad ayay u xeel umana dhowaanaya buu leeyahay inaan ahaado mid maqluuba oo laga guulaysto inaan noqdo markaa ka aniga ixaasinayo waxa dushiisa abuu ah leeyahay inuu iga dheeraado aniga aanu igu mashquulin ama macno kaleba uu ixtimaala oo ah anu waxa lamid ahay buu leeyahay geedkaasi la ydhahdo khayzuurka xagga jilayca haddana jebintiisii ay adag tahay aniga ruux kasta oo dhib ila soo qastiyaa buu leeyahay ima dhibayo waayo walitawakulii cala allah waxaan tala saartay buu leeyahy allah ilaahay baan ka hoos gelay buu leeyahy marka ani wax cid alla cid dhib ii geysanaysa maba jirta buu leeyahy sidaa geedka khaysuurka la ydhaahdaba aan loo kala jebin karayn anigana si kasta haddee la iskuu kaydayo waxa weeyaan ilaahay ayaan tala saartay buu leeyahy ana anigi buu yihi kal khaysuuri geedka khaysuurka la ydhaahdo oo kale ayaan ahay sacbun mid uu adag yahay weeyi kasruhu ay kasru khaysuuri khaysuurka jabkiisu wahwa khaysuurku laynun ay liinun mid jilicsan weeyi kayfa maa shita si alle sida aad doontid ayuu infatala u laabmaa ay huwa khaysuurku saad doontid baa ulalaabas marka maba jabi kara buu ku leeyahy ayra anii fi zamanin man yakun fiihi da maalin huwa almawla ljal waala cala sheekhu wuxuu yidhi hayra ani ha yeeshe anigu fii zamanin ay kaa inuu waxaan ku suganay fii zamanin wakti man yakun kii ahaada ay huwa manku fiihi ay fi zamani zamanka dhexdiisa daa maalin mid hanti iyo xoolo u saaxiiba huwa ay fahwa mankaasi almawlaa sayidka uu yahay alajalu la weyneeyo ayrawa bimacnaa laakin mantana waa shardiyo wey waana ismigiiyo kuna waa damiir manta u noqonayo wey daadansina waa khabarkeedii weeyi huwa almawlaa jumladaasi ismiyadihi waa waa jawaab shardigii ila manba ismi shardiya fadina lidaruurati nadmi buu uga rida ila waa waxyaalihii waajibkaa ah, jumla ismiya hadday noqoto jawaab shardi in fa la geliye almawlana asayid buu uga jeeda waana in mawla labaatan macluu ku yimaada luqa alcarabiya waa waxyaalaha ugu macnaha badan leh ayuu ka jiraa lafdigaas alajl mushadad lam ilagu waqti oo daruuratu nadmiya waxa weeyaan ah, waa alacdamu ka weyn wey markaa wuxuu ka ashkatoonayaa waktigiisii u noolaa ayaa iyadoo culimo fara badani ay ku noolayd dad wan wanaagsani ay joogeen dad suhaadi ay joogeen ayaa sidaa ulaasho maxaynay waktigeena markaa maxaad umalaynaysa wuxuu yidhi hayra anii man yakun kii kaste ahaada ay huwa manku fiihi ay fi zamani zamanka dhexdiisa daa maalin mid hanti iyo xoolo u saaxiib ah huwa ay fahw isagu almawla sayidka iyo alcadama wey walow jaahilkuu doonaba ha ahaadee mar hadduu hanti leeya isaga calanka loo sidaa lasor wadaa buu ku leeyahay ama ninkii caalimkaa ah, faqiirkaa ah, isaga meel dambaa lagu tuuray aduu naga fadhi baa leyii waktigaasaa noolaa buu leeyahay qarnigii toddobaad aakhirkeegi ilaa sideedaad buuna noolaa waajibun cinda alwaraa ikraamuhu wa qaliilu maali fiihim yustaqal bu wuxuu yidhi waajibun mid ay waajib tahay weeyi cinda alwaraa dadka agtooda ikraamuhu ay ikraamu dilmaali ka maalka u saaxiibka inay maamuusaan agtooda waaba waajib buu yidhi wa qaliilulmaali kii xoolaha yaraana yustaqalu mid la yaraysanayo weeyi ay huwa qaliilulmaalku fiihim ay filwaraa dadka dhexdooda kii waxoogaa shilmaan aan haysanna dee lamama arkayo buu ku waqaliil maali fiihim yustaqal ikraamkaasi waa mubtadiyo muahara waajibuna waa khabarkii oo soo taqadumay weeye alwara waa alkhalqu buu uga jeeda alwara alkhalqu ayaa la dhahaa ikraamuhu damiirka ku jira hadaasi wuxuu noqonayaa manku u noqonaya iska ilaaliya wuxuu unoqonayaa manka ayaa u noqonaya waajibun cinda alwara ikraamuhu ay ikraamu dilmaali waqaliil maali fiihim yustaqal fiihim damiirka ku jira wuxuu unoqonaya alwara dadka ayuu unoqonaya yustaqalu la yaraysto ay huwa qaliilulmalku markaa yustaqalu min alistiqlaal baa laga keenayo waa caddu shayi qaliilan wa xaqiiran hayra muctabarin waa shayga in lagu tiriyo shay liita oo aan la tirsanba alfaqru yuzri biaqwaamin dii xasabin waqad yusawidu hayra sayidi lmaalu shaacirkaa kale wuxuu leeyahay alfaqru faqriga iyo sabooltinimadu yuzri waxa uu liidaa buu yidhi biaqwaamin qoomam dhawi xasabin sharaf u saaxiiba iyo karaamo waqad yusawidu inuu madax ka dhiga ayaa la arkaa ayra sayidika aan sayidka ahayn almaalu hantiduba inay ka dhigto ayaa la waxay idhahdaan ida iftaqara rajulu ninku hadduu faqiir noqdo itahamahu man kaana ya'manuhu waxaba tuhunta ciddii kolkii hore aamini jirtay wa asaaa bihi danna man kaana yuxsinuhu waxa malaha ka xumaysata ciddii markii hore malaha ka wanaajisan jirtay wa idaa adnaba hayruhu cid kale hadday xumaan ku dhacdana yunsab isagaaba loo aaneeyaaba ya kaasaa loo aanaynaya waman kaana lahu saara calayh ciddii markii hore rafiiqa la ahaydna marka dambe isay kusoo rogaad celisaa maxsuulka baydku wuxuu noqonaya wuxuu leeyahy anuu darajada taasi aan ku sugnaado oo fadli iyo cilmi aan lahaada ee yani waxa weeyaan waxa aan noolahay buu leeyahay maxay wakti yani waxa weeyaan dadka lagu qiimaynayo maxay xoolo iyo maal lagu qiimaynayo oo aan lagu qiimaynayn dee waxa weeya khisaashii xamiidad ahayd ee wanaagsanayd waajiban mid ay waajib tahay weeyi buu ihi cinda alwaraa makhluuqa agtooda ikraamuhu in la sharfa wa qaliilulmaali kii hantida yaraana yustaqalu mid la yaraysanayo weeyi fiihim ay filwara dadka dhexdooda kulu ahli lcasri umru waana minhum fatruk tafaasiil ajumal buu ku yiri sheekh uu ku duudubay warka wuxuu ku yidhi kulu ahli lcasri casriga kuwa u ehelka a dhammaantood umrun waa nacasya bu yidhi waa doqmo walxaal ana aniguna minhum ehlulcasriga aan kamid ahay bu fatruk ka tag tafaasiil aljumali warka laguu duuduubay faahfaahintiisa ka tag waxbaha qodqodine duuduubkaa ku qaada buul kulu ahli walxaal bay doqma yihiin ana aniguna minhum ahlulcasrigaan ka mid ahay fatruk tafaasiil jumal casriga wuxuu uga jeedaa dee waa waktigaasi sheekhu u noolaa ya weliba wuxuu ahaa waktida muxadiiin fara badan iyo dad usuuliyiin iyo ay nool yihiin umri marka la godo imri iyo amri iyo umri intaba waa kumid waa mual akmaar baa lagu jamciya waa man lam yujarib umuura ruuxaan umuurta iska tajribayn aan iska tijaabin si indhalaaan u galo wax kasta ayaa khumri la dhahda kaasuu noqonaya markaa sheekhu gelitaanka naftiisii uu gelinayo waxa weeyaan caydaasi ee uu leeyahay dee dadkii waktigaas noolaaba wada dogmay ahaayeen waxay noqonaysaa waa tawaaduc xaggiisa ka ahaaday wey waayo man tawaadaca lilaahi rafacahu llah fatruk tafaasiil aljumal umri abuxayaanna waa kii ka gebiyeelaha yadun lqumru ana alkutba tahdi akhaa fahmi lidraaki lculuumi wma yadri ljahulu biana fiiha gawaamidun xayarat caqla alfahiimi إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن صراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير ضال من توما الحكيم يظن الغمر أن الكتب تهدي قفك ضقنك وحن وضيابا كتبت إنا يقوى حقيا يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم روح inay kitaabkin uu hagayo isagoo oo macallin uu noqonayo wamaa yadri ljahulu biana fiiha qawaamidun xayarat caqla alfahimi ma garanayo buu yidhi inay ku jirto kutubtan waxyaalo aad u xeel dheer oo dadkii culimada lahaa cilmiga lahaaba ay la wareereen wamaa yadri ljahulu biana fiiha qawaamidun xayarat caqla alfahimi idaa rumta alculuuma biduuni shaykhin haddeed cilmi doontid bidoo daratid sheekh la'aan dalalta can isiraati lmustaqiimi waddadii toosnayd yani waad ka tasir adala min tawm alxakiim marka maxalushaadkan uga jeedna waa qumrigan weeyaan on sii xoojinayno marka maxsuurka baytku waxau noqonayaa dadka casrigayga nooli buu leeyahy dhammaantood waa kuwo arrimaha aan tajribayn aniguna ka mid baan ahay buu leeyahay marxaalkii haddii u sidaa noqday waxba tafaasiisha ka tag oo waxba ha kala qaadqaadin bu ley mar hadday wada doqmo noqdeen kee ugu sii doqonsan ha ah, kee ugu sii doqonsan waxba ha odhane ku qaada buu kuleeyahy kulu ahli lcasri ahlulcasriga dhammaantood humru nacasya weeyi buu yidhi walxaal ana aniguna minhum ahlucasrigaan ka mid ahay ee fatrug ka tag tafaasiil aljumali warkaa laguu duuduubay faahfaahintiisa ka tag buu kuha waxba aan raadraadini halkaasuu sheekhu ku gebagabeyey kitaabkii markaa kitaabkan fatxu raxiim iraxmaan dhowr bayd buu ku darayaa oon yar laqmayno saddexdaa bayd ma idin qorya adig ma qoryo miya waan yar laqmaynana insha alla wa salaatun wa salaamun abadan linabiyi lmustafa khayr duwal wasalaatun amaan wasalaamun iyo nabadgelyo abadan ay daa'imayni xaale ay laba daa'im ah lilnabiyi ay kaa'inaani lilnabiyi nebiga ha u sugnaadaan nebigii almustafaa ee la doortay nebigii khayri duwali yani duwalka ugu khayrka badnaa ummadaha ugu khayrka badnaa wa cala alaali wasalaatun amaan wasalaamun iyo nabadgelyo kaa'inaani ha ahaadaan al alaali ay calaa aali rasuuli rasuulka ahalkiisa ha ahaadaan ahlkii alkiraami sharafta lahaa ahlkii asucadaai wada guulaystay wa cala alasxaabi ay wasalaatun wa salaamun salaad iyo salaami kaa'inaani ha ahaadaan cala alasxaabi saxaabadii dushoodii ha ahaadaan waalqawmi ay wasalaatun wa salaamun salaad iyo salaami kaa'inaani ha ahaadaan alqawmi ah cala alqowmi dushooda qoomkii alwali ee hore maa nawa maa muddo ha ahaadaan salaadaasi iyo salaamtaasi calaa man dukira ciddii lasoo sheegay dushooda muddadaasoo nawa uu niyoonayo alrakbu safarku bicushaaqin